alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma uma ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa suuraة اlbaqara aayadda toddobiyo sagaashan sagaashan iyo toddoba qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi qul waxaad tidhaa nebi maxamedow man kaana qofkii ahaaday caduwan lijibriil malagka jibriil la ydhaha qofka cadow u ah ee la colaatamaya fa innahu malagaasi nasalahu qur'aanka wuxuu ku soo dejiyey calaa qalbika qalbigaagu dhigay uu keenay biidn illaah ilaahay baa amray qadarayna musadiqan isagoo qur-aanku rumaynaya oo waafaqsan limaa bayna yadayhi kitaabadii ka horreeyey wahudan hanuun buu qur-aanku yahay wa bushraa bushaarana wuxuu u yahay qur-aanku iyo khayr loo sheego lilmu'miniina dadka ilaahay rumeeyey man kaana caduwan lilaah qofka ama ummadda ilaahay la colaatamaysa wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa la colaatamaysa wa rusulihi ilaahay rusushiisa la colaatamaya wa jibriila wa miikaala labadaa malag la colaatamaya malaa'igta u fadli badan fa inna allaaha ilaahay caduwun col buu isna la yahayo waa la dagaal buu kula jiraa lilkaafiriina gaalada ah noocaasa aayaadkani waxay ku soo degeenoo sababtooda ay ahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa uu yimid nin cabdilaahi bnu salaam la odhan jiray oo culimmadii yuhuudda ka mid ahaa waraysi buu la yeeshay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waraysigii su-aaluu ku weydiiyeyo ay ka mid ahayd aakhiro ahlu jannaha markuu ilaahay sooriyeynayo maxay sooriyadoodu noqonaysa wuu ka jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa siyaadatu kabadi lxuut buu baalka nibiriga laydhaa weyn beerkiisa intaa lulaydee saafan oo aada u macaan ilmuhu muxuu ugu egaadaa marna aabbaha marna hooyada tiina nebiguu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam su-aalihii markii uu sheegay nebigu ayaa wuxuu ihi su-aalaha waxaaba goor dhoweyd ii sheegay malakul jibriil kaahinagu soo qaadin buuhi waa cadowga yuhuudda colaad iyo dagaal iyo rogmadiyo balaayu la yimaadaa riwaaya saasay tilmaamaysa adigu markii dambe asxaabiga asxaabuu noqdaa wuu islaamay ina caalimo qiimo badan buu ahaa riwaayo kalena waxay koox wadaad inay u yimaadeen oo su-aalaha ay weydiiyeen su-aalahay markaa ku jirtay bal intaa kale nooga jawaabtay oo dee nebi unbaa garta arrimahaasi laakiin keebaa rafiiq tihiin oo yimaada malaa'igta markuu malakul jibriil bay hadayna kala dhaqaaji kol haddaad kaaba sheegtay waa ka keliyaha yuhuudda la cola mikaail iyo haddaad odhan lahayd baa dhaami lahay sababta aayadda kusoo degtay waa taa guud ahaan ba ilaahay wuxuu tilmaamayaa rabbi iyo awliyadiisa rumaystay inaanay kala hadhayn ilaahay malaa'igtiisa rusushiisa way wada socdaa ma suuroobaysa inuu qofku idhaahdo ilaahayna waan rumaysanaya awliyadiisana waan la colaatamaya ilaahay dagaal buu ka xigaa xadiid اqudsiga wuxuu ahaa man caadaa lii waliya faqad aadantuu biاlxarb calaa macna اxadiid weli aan leeya qofka la colaatama aniguna dagaal baan ogeysiiyey buu lahay waxaa markaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa qofku cadaawadda noocan inuu ku gaaloobayo sidaa aayaddaba ilaahay uu ku sheegay faina allaha caduwun lilkaafiriin faina allaha caduwun lilkaafiriin aflagaado ayay ku mutaysteen iyo colaaday caddaysteen marka cayda la caayo ilaahay rusushiisa malaa'igta diinta isku liis buu qofku ayuu ku gelayaa inuu ku gaaloobo marka cayda malaa'igtuna waa ilaahayo rasuulkoo la caayonbay iyaduna u dhigantaa markaasaa ilaahay uu fariintan haddaba nimankii gaadhsii waxaasi ka soo yeedheen waxaa tidhaha qofka jibriil cadow ah malagaa malaa'igta u fadli badan oo hawlo badan qaabilsanoo safiirka udhaxeeya ilaahay iyo rusushuhaa waxyiga keena malagani qiimihiis mid la colaadiyaba maahae qur-aankii aadka u fadliga badaabu nazalahu calaa qalbi qalbigaagu ku soo deji qalbiga waxa loo sheegayaa wixii safmar kugu ahina dhaguhu kaaga dhacaa wixii ku biyo dhigaya kugu degaana qalbigu galaa innagu waxaynu idhaahnaa waxaa isaga laabta wali umaad sii daynin laabta welihumaad sii daymaynidhaa markaad aragto qofku isagoo jeedjeedsanaya wixii aad u sheegtay safmar buu kugu yahay markaa kolka laabta loo sii daayo waa markuu qalbiga galo idanka alle labuu noqdaa alidnu اlkowni wاlidnu sharci biidn illaah ilaahay idankiisa waa ogolaansho ilaahay oo qadariya waa wuxuu qadaro laba arrimood buu kaasi leeyahayoo idankaa qadariga ama kownigii ma baaqdo wax ilaahay uu doonaye waxaanu doonayn labadaba uu noodaa oo dee waa wixii shar iyo khayrba uu noodaa alidnu sharci ogolaanshaha ilaahay uu ogolaade waa ka uu masale ahaan dadkan amruu yihi fuliya marka isagu wuxuu jecel yahay unbuu noqdaa walaa yardaa licibaadihi اlkufr waanu baaqan karaayoo dee dadkii la idmee la amray way iska dayn karaa oo ay ka bixi karaan marka farqigaasaa udhexeeya labadaban halka uu noqonaya ilaahay baa qadaray iyo ilaahay baa amray qur-aankuna wax laga ee sheegta maahee musadiqan limaa beyna yaday wahudan wabushraa lilmuminiin waxaasoo wanaaguu leeyahy kuma marmarsoonayaan kitaabka iyagay khilaafsan yihin usuusha iyo waxay sheegayaan oo dhan waxay gu isla waafaqsan yihin kitaabka iyagiibu khilaafsan yihin kuma doodi karaan dee hanuun iyo bushaarana wuxuu yahay dadkii imaanle rumaynaya kii kale maba arkee marka waxyigaasuu keenay malagu qiimaha badan waa malaga sidaa u qiimaha badan cidda la colaatantay waa cid xun garta halkaa guud ahaanbana ilaahay wuxuu tilmaamay inaana ilaahay awliyadiisu kala halayno ilaahay waxa uu xusay cidda la colaatanta ilaahay malaa'igtiisa rusushiisa iyo gaar ahaan labadaa malaga jibriil iyo mikaa'iil fa ina allaha caduwun lilkaafiriin saa ku ogaada malaa'igta cidda la dagaalamaysa ilaahayna waa la dagaalamaya mikaal iyo mika labada way jiraan mika mika-il markaa isaguna wuxuu qaabilsan yahay madarka iyo nabaadka iyo howlahaasa ilahay u diray aayaddu waxay noo tilmaamaysaa laba meelood baa ismi daahiri uu yimi meeshii damiirku geli lahaa oo fa innahu caduwun lahum baa ku filay allaha lafduljalaalahaasi halkuu yimid damiir baa dhici kari lahaa alkaafiriina halkay dhacdayna damiir baa dhici kari lahaa balaaqa ahaan haddii meel ismi daahiri geli kari lahaa ismi aahi ismi damiira ismi daahira meeshii lasoo dhigo latiifaa jirta golle faa'iidun baa jirta marka macnaheedu waxa weeyaan ilaahii weynaa ayaa kuwan la colaatamaya waa mid iyaga laftigooduna colaadda way ku gaaloobeen oo ismigan alkaafiriin wuxuu tilmaamayaa oo lagu bixiyey qofka ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo la colaatamay inuu gaal yahay walaqad anzalnaa dhabnime waxaanu soo dejinnay ilayka adiga nebi moxamedow aayaatin bayinaat aayada cadcad wamaa yakfuru bihaa aayadaha ma diidayo kama gaaloobayo ila alfaasiquun kuwa alle ka fogaadee ka fallaagoobay ee ilaahay ku gacan saydhunba aayadaha diida awa kullamaa caahaduu ma mar kasta oo ay ballan qaadaan cahda mar kastay ballan galaan nabada waxaa ballankii tuuraya fariiqun minhum qayb ka mida yuhuudda bal akaruhum laa yuuminuun intooda badani maba rumaystaba wixii ilaahay la galeen ma fulinayaan walamaa jaaahum rasuulu markii uu yimi rasuul min cindi ilaahay agtiisa ka ilaahay baa soo diray waa nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam musadiqun limaa macahu kitaabkaay haystaana ma diidana nebiguee rumaynaya markii kitaabka ay rasuulkaasi yimaadeen nabada waxay tuureen fariiqun qolo waa intoodii badayde min aladiina uutu lkitaab oo ah kuwii kitaabka la siiyey kitaabkii towraad la siiyey waxay tuureen kitaab allah ilaahay kitaabkiisii bay tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooda ka tuureen xagga dambe kaannahum laa yaclamuuna waxaa la moodaa inaanay garanaynba waa ceebihii yuhuudda yuhuudda ceebahooda waxaa ka mida cahdi la-aan wacad ma leh ballan yuhuudi ha ugu talagelin waayo ilaahay baa warbixintin warbixintan ina siiyey rabbi subxaana wa tacaala dadka waxa qanciya aayaadka quluubtooda qanciya oo jaheeya oo soo joojiya aayaduna waa saddex qaybood alaayaat اtanziiliya walaayaat اtakwiiniya wa aayaat اlmucjizaat aayaatun hiya almucjizaat aayadaha dee caalamkan ka muuqanayo qofku dee uu akhrin karaa in badan buu qur-aankuna sharxaa awoodihii ilaahay baad halkaa ka arkaysaa caalamka iyo aayaad tanziilihoo dee kuwan kutubta inoogu yaalla iminka aynu akhriyayn ee dhaqanki la doonaya inuu dadka dhaqankooda ay saxaan lagu dhaqmo iyo aayaadka mucjisaadka nebiyadu sitaan isaynu soo sharxaynay nebiyada ku qancinaya dadka inay yihin ilaahay saddexdiiba nebigu wuu la yimi laakiin mar walba qofka alle ka fogaaday waxaasi uma muuqdaan qofku hadduu ilaahay ka fogaado aayad cirka ah iyo mid dhulka ah iyo mid kitaaba midna uma muuqdaan aayadaha caalamkana ma akhriyo kuwa kitaabkana ma akhriyo wuu indhalaaya shaydaan baa indhasaabay kaasi waxa weeye diinla-aan ugu soo hagaag dadka noocaas towraadina may anficin kana mu anficin cahdigii baa ilaahay uu ka hadlayo mar kasta oo cahdi laga qaado kulamaa tufiidu takraar soo noqnoqod bay faa'iidaynaysa mar kastoo shardiga la helo jawaabkana waa la helaya waxa weeye dadka noocan waa caadaystayaal cahdi la-aanta way caadaysteen kulamaa mar kasta mar kastay ballan galaan way ka baxeen intoodii badayda imaan ma rasuulkii wuu yimi walamaa jaaahum rasuulu min cindi illaahi musadiqu limaa macahu waa rasuul baa u yimi rasuulku xaguu ka yimi ma mid isqoraba carabta dhexdoodu ka soo kacay min cindi illaah waa ilaahay agtiisa ilaahay weynaa iyaga abuuray amrayay agtiisu ka yimi in la ixtiraamo oo la rumeeyo la soo dhoweeyaabuu istaahilaa rasuulkaas rasuulka miyaa lagu marmarsoon karaa diinta iyadiibuu laabay oo ihi meeshaa ka baxdo maya markii loo keenay towraad wuxuu ihi ku soo dejiyeyna waa rumaysta kitaabka towraadow adigana waa rumaysta wuu ka qaaday ninkii siday miis buu dul saaray nebigu isagoo ixtiraamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo weliba waxyaabo la bedbedele ku jiraan musadiqu limaa maca kuwaas waxay tuureen kitaabkii ilaahay kuwii kitaabka la siiyebaa kitaabkii ilaahay tuuray laba jeer buu ereyga kitaab soo noqday nabada fariiqu min aladiina uutul kitaaba kitaabala horta cahdigii way tuureen kitaabkiina way tuureen bal adigu xoor iyo loox tuur wuxuu ka aqbalayo iyo waxaad kaga dayanaysa sheeg kitaab allaahida hore waay uutul kitaaba waxay sheegaysaa kitaab la siiye waa towraad kitaabalaahidan dambena waxay sheegaysaa qur markuu rasuulkii yimid kitaabkii ula yimid dabada fariiqu min aladiina uutul kitaaba kuwii kitaabka la siiyey qayb ka waxay tuureen kitaab allah kitaabkii hore la siiyey hayaan may ku dhaqmin kitaabkii dambe la siiyuu nebigu keenayna way tuureen kumay dhaqmin bilaa kitaab kadeedna wuxuu u qof bilaa kitaab ah siday u tuureen baa markaa isweydiinna qur-aankeenna goormay qaadeenoo dabada ka tuurtuureen lama arage iyagoo kitaabba kuuskuusan intay qaadeenoo dee qoran kitaabka ma qornayn agga dambe ka turay lama sheegin waxay u taagantao laysku waafaqsan inay tahay ku dhaqan la-aan waanay ku dhaqmin haddii aanad waxyiga ku dhaqminna waa adigoo tuuroo kale waayo waxaa loo keenay inuu nolosheenna hogaaniyu soxo mar haddaanad kuba dhaqminba waa adigoo intood qaaday tuuroo kale maad ixtiraamin maad karaamayn xikmaddii loo keenay maad garanin idan waa tuuritaanku waa caynkaa kitaab allah waxaa kaloo ilaahay uu xusay waraaa duhuurihim dhabarkooda haddii shayga xagga hore ku tuurto waxaa laga yaabaa inuu qofku intuu isqanciyo horey ka sii qaato maskaxda fikirkeedu u degdegaa iminka waxbaad halkaa hore ku tuurto intaad laba tallaabo qaadin laga yaabaa inaad tilaabo wanaagsan iska qaado laakiin tawalligii iyo icraabka jeedsashada aad jeedsatay waa mid dhaba wixii aad dambe ka tuurto laguma noqonayo u fikriba maysa xikmadda ku jirta waxa weeye tuureen tuuritaankooduna mid weyn bu ah rajo la-aana soo noqon la-aana kaannahum laa yaclamuuna way sii adkaynaysaa waxaanaad moodaaba inaanay garanayninba waxay aayaddu kuu sheegaysaa qofka wax garanaya iyo ka aan garanaya inaanay isku canaan ahayn nimankani way garanayeen waanay tuureen dee la mid maaha qofka jaahilka ahee tuuray kaannahum laa yaclamuuna macnahaasay dhabantay sheegaysa jaahil la mid maaha nimanka waa niman aqoon u leh iyagoo aqoon lobe ayay loox tuureen kitaab tuureen kitaab xoor ayaa ku dhacay nasiib daro culimada qaar ka mida waxay ku macnaynayaan labadan kitaabee lasoo celceliya waa towraadu qayb ka mida yahuuddu waa wadaadadii waxay tuureen aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiye wadaadada ahaa kitaaballaahi bay tuureenoo towraada ah. labada jeerba kitaabkii la siiyey kumay dhaqminun wey jawaabtu kii dambena kumay dhaqmin kitaablaan ugu soo hagaag yuhuudda idan sidaa ilaahaybaa caddeeyey hunaaka madaahir cadaawat اlyahuud lilmu'miniin qur-aanku wuxuu inoo soo bandhigayaa marba soo celcelinaya soo celcelinaya ila wuxuu ilahay soo celcelinaya shayga haddii lagugu celiyay la qabso weeye ha kugu dego oo maa takarara taqarara ku celcelinnay shayga haddii lagu celceliyo kugu sugmaa intee aayadoodoo iswada shabahaysaa soo noqnoqonaya marka madaahirka lagu tilmaamaya muuqaalada ay leedahay cadaawadda yahuudda waxaa ka mida takdiib اlambiyaa ayaa aayadaha markaa beeninta ay nebiyada beeniyeen ayaa ilaahay uu soo celcelinaya waa inagaa soo arkayne afakulamaa jaaءakum rasuulu bima laa tahwa anfusukum fariiqa kadabtum wafariiqa taqtuluun waxaa aayadu ayna barayaanoo madaahirta cadaawadda ka mida muuqa muuqanaysa xasad اlmu'miniin calaa maa yanzil اllahu calayh ilaahay dadka rumeeye wixii uu siiyey way ku xaasidayaan oma ogola maa yawadu اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiin an yunazla calaykum min khayri min rabbikum ilaahay wax khayrahoo ka yimi xaggiisa inaa marnaba heshaan ma jecla khayr adduunye ma jecla khayr aakhira idinlama jecla wax horumara idinlama jecla waxay jecel yihiin ay ku hamiyayaan riddat اlmu'miniin inay diin la-aan ku dhacaan dadka ashahaadanaya taasina aad bay ugu dadaalayaan wadda kaiiru min ahli اkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusi inaad gaalnimo u baxdaan oo diintan ilaahay idinku deeqe iyaga la dheer tihiin tuurtaan bay jecelihin had walba casri laguma koobin munaasaratu acdaaءi اlmu'miniin dhaqamadooday ka mid tahay haddii dadka muuminiinta a shahaadanaya qola ay islaayaan iyagu way garab taagan yihin ma kaasi kitaab ha lahaado ama yuu lahaani ama mulxid ha ahaado ama nasraana ha nasaani ha ahaado nasraani adigu noocuu doonaya gaalo adiga arkay oo meel walba way ka soo jeedaan meeshii muslim lagu dilayaba hubkiina way la bartaagan yihiin khubaradiina way la berbertaagan yihiin iyo dadkii mu'aamaraadka waa madaahirta cadaawaddooday ka mid waabay sii dhaafeenoo cadaawadu qalbi bay leeda oo qowl bay leeda oo gacan bay leeda markay qalbigii iyo qowlkii cadaawadu soo dhaaftay gacan bay tagtay qur wuxuu ku eedeeyuu ku soo celceliyay aayado dhowra dilka nebiyada laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu aqniyaa sanaktubu maa qaaluu waqatlahum اlambiyaa hadaladoodaan qorayaa buu ilahay yihi nebiyaday way qoray qatlu aamiriina bilmacruuf cid kastoo nebiga wakiilka ah oo wanaag faraysana kow way layn jireen wayaqtuluuna اnabiyiina bikayri xaqi wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna biاlqisd fabashirhum bicadaabin aliim nebiyadii bay laayeen dadkii wanaagga farayaya ku yidhi war ka daaya iyana way raaciyeen marka waa qof wanaag sheegaya inuu yuhuudi soo dhoweeya ha ugu talagelin mu'miniinta ama dadka ashahaato oo dhanba dilkaasay ula taagan yihin qutila asxaabu اlkhduudi الnaari daati اlwaquud asxaabu اlkhduud raggii leynaya iyagun bay ahaayeen marka kullu haadii waxa weeye madaahirka cadaawadda yahuuddu ay leen qur-aanku sawirayo inagu maynaan odhanin laakiin ilaahii subxaanaه wa tacaala inaga ina abuuray iyagana abuuray adduunka xagga hore iyo xagga dambe iyo had walba ogsoone quluubta addoommaha ka soo warbixinaya ayaa warbixinta ayna siiyey waana biyo kama dhibcaan waana ta ilaahay laga rumaysanaye la qaadanaya subxaanahu watacaala qur-aankuna waa mid mucjisaoo mar walba lagu dhaqmayo lagu camal falayoon duugoobeyn wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wahanaaءu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabih uma amaa bacd suurat lbaqar aynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo laba qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi watabacuu waxay raaceen nimankii yuhuud ahaa maa tatlu shayaaiin shayaadiintu wixii ay akhriyayeen ama raacayeen calaa mulki sulaymaana calىa cahdi mulki sulaymaan waktigii madaxtinimada wahayey nebi sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu nebi sulaymaan ma gaaloobin oo sixir sixirle ma ahayn walaakina shayaaiina kafaruu shayaadiintaase gaaloobay waxay ku gaaloobeenna yucallimuuna annaasa sixr dadkay sixirka waxaa la idhaa barayeen وما shayna way barayeen shayaadiintu dadka unsila cala almalakayn labada malag lagu soo dejiyey ee loo soo dhiibee lasoo baray labadaa malag bibaabila meesha la idhaahdo ayaa lagu soo dejiyey haaruuta waa maaruut labadaa magac baa la kala odhanaya wamaa yucallimaani min axad labadaa may baraynin sixirka xataa yaquulaa jeer ay idhaahdaan innamaa naxnu fitnatu war annagu tijaabe iyo imtixaan iyo balaayaanu nahay macnaha dadka wax lagu imtixaanayaanu nahaye waxaanaanu bidinbarayna waa laydinku imtixaanayaa falaa takfurha gaaloobin digniintaasay u raacinaya fayatacallamuuna minhumaa dadku labadan malag waxay ka baranayeen maa yufariquuna bihi waxay ku kala kaxayn karaan bayna almar'i wa zawji ninka iyo xaaskiisa wamaa hum dadku may ahaanin sixirlayaashu sixirlayaasha sixirkaa ku dhaqmaa may ahaanin bidaarina bihi sixirkaa kuwa ku dhibaya min axadin qofnaba ilaa biidn illaah ilaahay oo qadaro ogolaado mooyaane wayatacallamuuna waxay dadku baranayeen sixirlayaa dadka sixirka isticmaalaa maa yaduruhum wax dhibaya oo walaa yanfacuhum aan dheefba lahayn walaqad calimuu dhabnimo waxay ogaadeen kuwa sixirka isticmaala laman ishtaraahu qofka bedel qaata diinta ka taga sixir bedel qaata maa lahu inaanay u sugnaanin fi laakhirati aakhire inaanu ku lahayn min khalaaqin wax nasiiba taa kutubta ka heleenoo horey u hayeen walabiisa ma shay baa aada u foolxumaaday buu lahay sharow bihi anfusahum naftooda ay u iibsadeen u bedel qaateen low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan hadday garanayaan sixir cidda bedel qaadatay ciddaasaa u liidatay garanayaan way iska dayn lahaayeen walow annahum haddii dadkaa sixirka bartay aamanuu ilaahay rumayn lahaayeen wataqow ay ilaahay ka cabsan lahaayeen oo ay cabsi ku bedeli lahaayeen ku dhaqmi lahaayeen lamahuubatun abaalmarin cinda allaahi eh, lamahuubatun min cindi illaah abaalmarin ilaahay agtiisa ka timid oo uu siin lahaabaa khayrun u wanaagsanaan lahay oo iimaankii alla kacabsiga ka heli lahaayeen low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan wayse garan waaye may calfan labadaa aayadood waxay noo cadcadaynayaan cudurradii ku dhacay yuhuudda iyo dhaqamadoodii xumaa dhaqamadooda xun waxaa ka ahaa inay isticmaali jireen waxaa la ydhaha sixirka waxay ka tegeen diintii waa soo aragno kitaabkii towraad iyo kii qur labadaba dabaday ka tuureen waxaa la isweydiinayaa haddaba nimankii maxay ku bedesheen sixir bay ku bedesheen warku waa kaa nasiib darana waxay ku dhacday dee diin la ku bedeshay diintii ilaahay halku ku dambeeye waa kaa ilaahay labada aayadood ku caddeeyey sababtay ku soo degeen aayaadku waxay ahayd nimanka yahuuddaahi waxay maqleen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ambiyada uu ka sheekaynaya ama kaga waramay qur ku daray nebi sulaymaan markaasaa waxay yidhaha walyaalaheen war wax laga sugayo sulaymaankii sixirlahaa buu ku daray qaar baa caynkaa yidhi aayaddan aa soo degtay aayaddani markaa waxay caddaysay nebi sulaymaan inaanu sixir la ahayn laakiin wakhtigii isagu madaxda ahaa waxa sixirka la idhaahdo shayaadiintu ay dadka ku dhex baahiyeen dad badanina isticmaaleen si ilaahay uu u kala baro dadka sixirka iyo mucjisada ayuu soo dejiyey laba malagoo haaruut iyo maaruut la idhaahdo meesha ciraaq ku taalle baabil la idhaahdana uu ku soo dejiyey labadaa malag waxa ilaahay uu soo baray aqoon u lahaayeen sixirka dadkay sixirka uga digayeenay barayeen intay baraan bay uga digayeen xigmadda looga jeedaana waxay ahedee loo barayay sharka jacaylkiisa iyo raaciddiisa ma ahayna sharka in laga feejignaado xikmaddu taasa ahayd waayo hadalkoodaad ka garanaysa qofka way u sheegayaan waxaas waa sixirkii mucjisana ma aha diinna ma aha annagu bariddaanu ku baraynaana waa imtixaan iska ilaaliyo ha gaaloobi waa lagu gaaloobaa waxaanu ku tusnay iska ilaali sharkana waxa iska ilaaliya ka yaqaana kii aan aqoonin in loo dhuubaabaa laga yaabaaba oo daf la siiyo sidaa daraaddeed baa nimankii fircoon waktigii dambe rumeeye sixirlayaasha ahaa maxay u rumeeyeen dee sixirkii bay yaqaaneen iyagu waxay arkeen markaa mucjisada nebi muuse wataa inaanay sixir ahayn khubaradii sixirka o dhan baa isu yimi markan miyuu yahay sixirkaynu haynay noocyadiisa kala duwan maya de haddaba waa mucjise aan rumayna laakiin dadkii fircoon uu watee kalean sixirka garanayn may rumaynin leanna wuu iskaga jiray oo waxay kala garan lahayn mucjisada iyo sixirka waa ka cumar lahaa macaanka islaamka waxaa garanaya qofka jaahiliye yaqaana diinta macaankeeda waxaa garanaya sixirka iyo khuraafaadka iyo shacwadada qofka xumaantiisa yaqaana marka digniintaas labada malag qisooyin badan baa halkan ku soo aroora kutubaha tafsiirka qaarkood ay qorayaan kutubtii reer banu israa'iil laga soo qoray waxyaaba rusushana sharafdhac ku ah malaa'igtana sharafdhac ku ah ayaa ku qoran laakiin culimmada muxaqiqiinta ahi way ka digaan sida ibnu kaiir oo kale raximahullah qisaduna waxay ku saxsan tahay mar haddaan xadiid sugan oo saxiix ahoo sharxayaa jirin in lagu daysto un intan daliilka ku soo aroortay way nagu filan tahay intan ku soo aroortay ilaahay kalaamkiisa way nagu filantahay intaa daahirkeeduna waa inta aynu arkayno inaanu nebi sulaymaan sixirla ahayn inaan malaa'igtu sixirlayaal ahayn malaa'igtana xikmadda loogu soo diray dadkani ay ahayd digniin ay uga digayaan sixirka intay tusaan una sheegayeen in laguba gaaloobayaba laakiin sixirlayaashii iyo nimankii kale iyo shayaadiintii isxambaarka ahaa wada socday ayaa waxaan walaaqayo o isticmaalayo ku gaaloobay sababta malaa'igta loo soo dirayna wakhtiga waxaabu noqdayba sixirkii wax lagu tartamo oo dadka qaarkood mucjiso ku sheegtaanoo mucjisadiiyo sixirkii baa la kala garan waayo saasaa ilaahay ugu kala saaray subxaana wa tacaala qisadu saasay markaa sax ku noqonaysaa dib haddaynu ugu noqonno ereyada watabacu way raaceen wey macnaheeduna waxa weeye dadka sixirka had jeer isticmaalaa waa dadka diinta ilaahay ka tegey oo laba isma qabanayaan in diinta la raaco iyo in sixir la raaco dadka sixirka caadaysta baxiga aynu ka soo qornay waynu xusi doonaaye insha allahu waa dadka diin la-aanta ku sugan haddaad aragta ummad sixirka isticmaalaysa ama lagu dhex wadwado diintiiday ka tegeen wey sida kuwan oo kale maa tatlu shayaain shayaaiintiibaa akhriyaya ama raacaya labada ay noqon karta calaa mulki sulaymaan wakhtiguu nebi sulaymaan madaxda ahaa ee milkiga wahayo nebina wuu ahaa melikna wuu ahaa boqorna u ahaa rasuulna u ahaa waa ina daawo oo qur-aanku marar badan sida suuratu namliyo ilaahay uu ku tilmaamay waxyaabuhuu siiyey sixirlayaashu dadka waxay ku harowsan jireen ama ku duufsanayeen waar sulaymaan laftiisuba waxaan jin iyo insibe iyo shimbiraba ay ugu hogaansanyaen waa sixirkaeh dee sixirka un barta wadaa kafara sulaymaan sulaymaan ma gaaloobin sida ay sheegeen yuhuuddan yidhi sulaymaan baa sixir la oo sixir dadka dee ma baraynin isagu waxay halkaa aada ku aragtay in sixirka lagu gaaloobay intaasi caddaysay sulaymaan ma gaaloobinoo sixir ma baran dadkana ma barayn walaakina shayaaiina kafaruu baaba caddaysay shayaadiintaa gaaloobay oo yucallimuuna annaasa sixir sixirkay barayeen marka shaydaan iyo kii raacay ee sixir bartay way gaaloobeen labaduba wamaa unsila cala almalakeyni labada malag wixii lagu soo dejiyey lasoo loo soo dhiibayna way barayeen bibaabila meesha laydhaabaa lagu soo dejiyey haaruut iyo maaruut waa cadfubayaan ayaa la odhan jiray wamaa yucalimaani min axadin qofna wax may barayn layrhkaa cas iyo digniintaa ee jeer ay ogeysiiyaane ku shidaan qofna wax may baraynin xataa yaquula inamaa naxnu fitn ilaa ay yidhahdaan war fitnaamna waxaanu kuu sheegayna inanu ku barayna waa fitno waa fitno sixirkuna waa fitno siyaabu wax u fitneeya waynu ark insha allah waa lagu fitnoobaa fitnana waxa weynta diinta kaaga dhacda kor haddaa ilaahay isa seegtaan fitno ka weyni ma jiro dadkaaga iyo dunyadaadood weydo waxaa ka daran diintood weydo waa fitnada weyn cumar bin khaaab wuxuu leeya aniga fitnada waxba ima yeesho laba sababoodba ta hore weeyaane diinta igagama dhacdo meelaha kale unba iga dhacda ilahay diintii wuu ilaaliya dee fitnadu markay dadka kale ku dhacda iyo markay cumar ku dhacdana waa isku mid ee fitnadu ii goonii dee ma jirto inamaa naxnu fitna falaa takfur saasay u sheegayeen sixirku haddaba xumaantuu leeyay buu ilaahay u baxay qisadaa markuu xaggeeda hore saxay waa mafhuumun yembagii aw yajibu an yusaxax aragti qaldanayd buu ilaahay toosiyey subxaana wa tacaala yuhuudduna dadka si qalada ay ugu sheegayeen shayaadiintana ay beri awliyada ilaahayna ay dhaliilayeen fayatacalamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji sixirlayaashu waxay dadka ka bara labada mala ka baranayeen waxay ku kala kaxayn karaan nin iyo xaaski marka halkaana waxay aayaddu inoogu tilmaantay ana asixra lahu anwaacu wa aqsaam sixirkaa xumiin inuu noocyo iyo qayba leeya aada u fara badanoo toban nooca ma rabna inaynu sharaxnayno waxaa u banbaxno ee guud ahaantiiba waa wax dee fitno ahoo in la duuduubo la diilo un mooyaane qaybihiisa waxaa ka mida loo yaqaan sixru tafriiq oo kala geyn nin iyo xaaski ayaa la kala geynaya oo labadii qof ee isjeclaa ayaa wax laga dhex samaynayaa kadibna way isnacayaan laakiin taas waa sababtii un sababtu ma hirgasho haddaanu ilaahay doonayn iyadoo sababta la yimaadeen tafriiq iyo kala geynta ayaa hadday doonaysa fashilmaysa ilaahay baa taa sheegayoo waxau idhi wamaa hum bidaarina bihi min axad ila biidn اllaah manay ahaanin sixirlayaashu kuwa ku dhibaya qofka haddaanu ilaahay doonin imika haddii hub laguu soo qaato lagugu la doono in lagugu dilo toori ama rasaas oonu ilaahay doonaynin inuu kugu dilo miyaad ku dhimanaysa kuma dhimanaysa way ku hareer maraysaa meeshii lagaaga hagaajiyey bay weydaanaysaa qaar la toogtayoo mid noole ka soo dhex kacay soo arag iska dhababaceeye ilaahay aan doonaya inuu dhinto nebi ambiyada ka dabkii ugu weynaabaa lagu ridayo wuu ka dhex sababtu haddaanu ilaahay doonayni inuu fuliyo ma socoto marka ha aaminin sixir kastoo la sameeyaa inuu hirgala into inta ugu badan uu fashilmaaba fashal buu badan yahay waay siirka walaa yuflixu saaxiru xayu ataa sixirle ma liibaana buu wuxuu samaynayana kuma guulaysto isaguna guuli ka dheer aamin ilaahay subxaana wa tacaala sababtooda ilaahay baa fashilinaya wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay sheegaysaa waxay baranayeen sixirlayaashu wax dhibayoon dheef lahayn culumta qaar baa nafci unu yaala cilmiga la barto qayb ka midihii waxay leedahay un faa'iidu waa cilmiga samaawiga ah ee qur iyo xadiidka waa wada faa'iida oo wax khasaara iyo xunba ma leh qayb ka midihina dhibna wuu leeyay dheefna wuu leeya waa cilmiga adduunyada lagu dhaqdhaqaajiyo manaafic iyo madaarir labadaba wuu leeyay cilmiga maadiga ah de haddaad maadi keliya baratoo diinta ka tagtood cibaadada ka tagta ma dhib buu kuu yeeshay mise dheef waxaad u waarantay inaad xisaab iyo biology iyo fysicis iyo chemistry intaa liqliqdood xafido ood wax ku cununtood ku shaqaysood dadka barto diin iyo ilaahay iyo imaanna waad uga tagta maxay sheegaysaa cilmigaasi muxuu sheegayaa alla wuxuu sheegayaa ma jiro waa dhibu qaybtiisii dhibtaad qaadatay cilmigaa maadiga haddii loogu adeego dalka iyo dadka iyo ummadoo anficiisa la keena ilaahayna xaqiisa la siiyo nafci buu leeyahay cilmi isaga waxaa jira dhib uun la taagan halkaasuu ilaahay ku caddeeyey waa cilmiga sixirka wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waa cilmi aan dhib mooye dheef lahayn kadalika cilmu اlfalsafa cilmiga falsafaddaa lamida baydha markuu qofku socdo socdo ilaahay unu ka soo horjeesanayo ee caqliyadoo keliya uu rogrogayo isticmaalayo mulxidiintu had iyo jeer casrigan ay isticmaalaan marka halkaa waxaynu ka aragnay cilmigii inuu qayba yahay oonu isbarbar dhici karayn idan markaa sixirkii buu halkaa ilaahay xukumay kii baranaya iyo kii adeegsan lahaa iyo kii uu tegi lahaa waa dad sharun xambaaranaya walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi اlaakhirati min khalaaq waxay ogaadeen kuwaasi cidda iibsatee qaadata sixirka inaanu aakhiro nasiib ku lahayn waxay aayaddu xukuntay natiijada sixirka inuu yahay aakhira la-aan aakhira la-aan goormuu qofku noqdaa waa markaanu iimaan lahayn in iimaankii laga qaaday mar kala cadays mar afraad aayadda walabiisa maa sharow bihi anfusahum low kaanuu yaclamuun mar kale u ilaahay ku celiyey waxaa xumaaday waxay naftooda u iibsadeen hadday garanayaan maxaa la maxaa ku habboonaa tolob dadka waxaa ku haboonaa buu ilaahay sheegayoo wuxu uhi walow annahum aamanuu wataquu iimaan iyo alla kacabsi halkuu imika gaalnimo iyo diin la-aan ka qaateen waxaa u haboonaa iimaan iyo alla kacabsi hadday taa ku dhaqmi lahaayeen ay iska dayn lahaayeen waxaa lamahuubatun min cindi illaahi khayr abaalmarin weey oo ilaahay xaggiisa ka timi ayaa u fiicnaan lahay low kaanuu yaclamuun hadday garanayaan jaahil may garanin jahligu qofkiisa u halaagaa adduunna u halaagaa aakhirana u halaagaa idan sixirka waxaa la ydhaha hadaynu usoo noqonno tacriifkiisa ama tilmaantiisa qodobo dhowraynu ka sheegayo tabaneeyo meelahaas insha allahu si macluumaad guud dadku ay uga qaataan ka haqaafatin caama tacriifkiisa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay wixii qarsoon saxara bimacnaa khafiya wastatara ayaa lagu tilmaamaa oo suxuurta had iyo jeer dee waa raashin qarso wakti qarsoon baa suxuurta la cunaa saxar habeenka gelinkiisa dambe qarsoon wey waxaa kaloo lagu tilmaamaa sixirku inuu yahay xaqiiqadoo shayga la weydaariyo saxaru acyuna annaas wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim kala wareejin dadka la kala wareejiyo saxarahu bimacnaa qofku sidii u socon lahaa caadiga ahayd si aan hayn buu ka jahayn karaa ina min albayaani la sixra nebigu wuxuu ihi aftahanimada iyo codkarnimada dadka qayb baa ka mida sixirka sixirka qayb ka mida weeye waxaa laga yaabaa waxaad iska aaminsanayd oo aad iskaga noolayd oo aad ku socotay hadduu ku helo qof aan agnaan ahayn ee aftahan ahoo codkara oo kugu disu kudisu kugu weyda ku weydiiyu ku weydiiyo ood waxba ka jawaabi kari weydaad waxba odhan kari weydo inuu kuhaa ama wax keen ama waayahay dheh dabeetana aad tidhaahda waaya yaana waa sixir weeye taasina markaa waxa weye kala wareejintaana waa loo isticmaalaa xagga sharcigana dee maadaamuu badan yahay tacriif keliya laguma koobi kara oo xadda ama tacriifka had iyo jeer qolada mandiqa ka hadla waxay dhaha maa yaqtadii tasawuruhu tasawur almucarafi aw imtiyaazahu can kayri tacriifku waa inuu noqdaa maanic mudari wixii la doonayaana waa inay soo wada galaan wixii la diidayna waa inay ka wada baxaan xuduuddiina aan la gelinin oo tacriif iyo aanu isdhex gelin shayga xaddiisi xukunkiisa almuhim maadaama uu badan leeyahay tacriif laguma soo koobi kara bay leeyihin laakiin waxaa weeyaanuun waxyaabo la isku gungunto wax lagu akhriyo oo kadibna qofka dabeecaddiisa iyo jawigiisa iyo felagana lala eegto oo qofka wax lagu yeeleeyo sidii nebigaba loo sameeyey calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabo la akhriyo weeyo iyo wax la shidjido oo shayaadiin la soo dejiyo qofka loo adeegsado arrimahaasumuu noqdaa tacriifkiisa intaan ku dhaaf lahu adraa qaybtiisa labaad waxa weeye dhibaatooyin buu leeyahy dhibaatooyinkaasi qaar diiniyana way leeyihiin qaar caafimaadna way leeyihiin qaar bulshona way leeyihiin dhibaatooyinka diinigu sixirku leeya waxaa ka mid ah dee qofkii waa caqiida la-aan madiin baa hadhay kol hadii le wuu gaaloobay sixirkii qofkii waa ku gaaloobaya xukumkiisa alxukm intaasoo aayadood baynu ka arkayna intaasoo kelmadoodoo aayadda ka mid a ah. marka jumhuurulculamaa intooda badani waxay isla waafaqsan yihiin qofku hadduu sixirka caadaysto ama ku shaqaysto ama u taguu ku noqnoqdo kii sixirka samaynayay rag iyo dumar mid kastaada inuu diinta islaamka kaga baxayo wanacuudu billah hadduu diinta islaamka ka baxana naagtii way gaalowday ninkiina wuu gaaloobay dalaaqi furiin wixii ay isku qabeen caqadkiiyo nikaaxina wuu buray tusaale naag baa istiri ninkaaga kaa miyarayste isjeclaysiiyo howga soo sug waxay idhahdaan imika markay midimiyaraysta waxay idhahdaan hedhe miyuu dee maad farsamaysid bay idhahdeen maad farsamaysid maad farsamaysid macnaheedu waxa wey maad sixirtid khalaas iyadiina way ka furantay xaaraan buu ku waxaynayaa kanay islahayd soo qabso oo miyarada ka soo qabso waa tusaale biyaraduna dee way samayn kartaa taweyne way samayn kartaa waa meelaha mushkiladuhu ay ka yimaadaan bay ka midta waa ka qofkiiba way furantayba xaaraan buu kula kulmaya waa tusaale idan markaa waa dararka ugu weyne caqiide ahaan sixirku waxa weeye tacdiimu saxarati wa ahli shacwana halkii ilaahay laga weyneyn lahaabaa waxaa la weyneynayaa sixir leh iyo khuraafaad leh waxaa adraartiisa ka mida ah tarku almalaadi اlxaq الذي yajibu lujuu ilayh markay dhibaata dhacdo ilaahii u weynaa la magangeli lahaa ayaa la weydaartay waa cibaadaةu shayaaiin ilaa shaydaanka la caabudo sixir ma hirgalo ka loo fulinayo iyo kan kale labaduba wakhtiyadu u hirgalay waa inu shaydaanka caabudaa horta shaydaankuna kama yeelaya inuu wax la riixo jeeroo diinta uu ka soo baxo marka ayaa soo maraa kaadi lagu maydho kitaabka qur-aankoo lagu joogsado dumarka dhiigooda caadadoo wax lagu qoro aayada lagu qoro waa gaalnimo iyo qofkii oo soo qaawiya ilaa heerkaa markuu soo gaadho ayaa uu wax la qabtaa uu dee jeebka ku rito ka maali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiun mink ilaa heerkaa markuu la gaadho adraartiisa ama dhibaatooyinkiisa caafimaad waxaa ka mida ah dee kollay qofka xanuun waa soo gaadhayaan jidhka ah sidii nebigaba ku dhacday calayhi salaatu wasalaam dumarka uurka lahoo kale mararka qaarkood ilmuhu ka soo dhacaya humuumta iyo qumuumta iyo qalaqa qofka nafsiyaadkiisii waxaa iska bedelaya culays baa la saaraya sida aayaddu sheegtay laba qof oo isjeclaabaa lagu kala eraya laba qof oo isnabcaana waa la isku dhufanaya adraartaasoo dhan waa kuwa xagga caafimaad marar badanna waynu aragnaa qofkao dhakhtar loo geeyo oo shaybaar badan lagu sameeyo qalab badan la geliyo la ydhaa waxba kuma hayaan caadi baat marka waa marad ruuxiya astaamahay ka mid tahay mar haddii waxba la ydhaha dhakhtarku uu kua waxba waan ka olib waa caadi in cudur xagga ruuxda ay uu haysto oo u baahan in qur iyo lagu cilaajiyo diin lagu daweeyo adraartiisa ijtimaacigaa ah waxaa ka mid a ah alcunfu lusari wasdiyaadu shukuuk wahadmu lbuyuut guryaha waxyaabaha haddana casrigan aynu joogno ugu badana lagu dumiye wey dadka isjecel iyo dadka isku wanaagsan iyo dadka guryaha xaaslayda waxyaabaha lagu dumiye wey adraarta uu leeyahay waxaa ka mid a ah in bulshada dhexdeeda cadaawad laga abuuro cadaawad laga abuuro shisheeyahana loogu nugleeyo weerarka ummadaha lagu sameeyo waxaa ka mid a ah ugu adagka cuquusha laga caqliga ka laga duulo dii gaaladu caruurteenni caqliga kaga duulaanoo haswulfikrigii maskaxdii laga qabsado oo waxay iyagu doonayaan inuu laga dhaadhiciyo marka wax la barayo qayb kalena balwaddii lagu daldalo oo jaadkii iyo sigaarkii iyo badeecaddii iyo buurigii ay liqliqaan oonay caadiba ahayn maray marqaansan yihiin iyo maray xaraaraysan yihiin iyo maray qaadiraysan yihiin inay noqdaan qayb kalena sixirlayaashii laga qaban waayo ay wada qataaraan bal adigu dadkaasi siday dalka u wadayaanay ugu noolaanaya dowladda wadi maayaan cibaadana wadi maayaan aqoonna wadi maayaan iyaguna wada joogi maayaan waa inay helaan markaa saddexda cuduree caqliga ku duulayaba ciddii kala dagaalami lahayd allah u sakhira dadka waxaa ka mid ah ithaarat lfawaaxish waxyaabaha sinada iyo xaaraanta iyo ceebaha iyo dulmiga lagu faa lagu faafiyo ayuu ka mid yahay sixirku midbaa sine ku diidaysa uu sirxayaa wuu ka sinaysanaya midbaa xoolihiisii u diidaya uu sirxayaa wuu ka qaadanaya sidaas waa wax badan oo dhibaato ah waxyaabaha ugu dhib badan ee bulshooyinka lagu weeraro ayaa uu ka mid yahay idan marka xalku waa maxay xalku waxa weeye ugu horeyn alwiqaaya ka hortag sida looga hortegaya waxa weeye dadka ficilkan ku kacaya inaan la eeganine dee dadku way baaba'ayaanoo ma sii wada joogi karaan horumarna ma samaynayaane wacyigelinna dadka lagu sameeyey ogaadaan waxaan wuxuu yahay oo aanay khayr u qaadanin iyo karaamo iyo welinimo oo dadku ay ku qancaan waxan inuu xaaraan yahay isla markaana ficilkiina uu la socdaayoo maamulka meeshaa ka jiree muslimka ahi marka magacaa la sheego la soo qabto oo dabeetana xeer ciqaabeedkii uu mutaystay la mariyo halkaa wadada qoorta loo caseeyo sidii cumar binu khadaab way sugantay qisadaas cumar eh, ibnu khadaab wakhtigiisii baa loo sheegay sixirlayaalo amar bixiyo wuxuu ihi uqtuluu kulla saaxirin wa saaxira sixirle kasta oo nina iyo mid kastoo naagaba dila saddex baanu dilay buu leeyahay ninka ka warramayaa maalintaa ah. ee eh, taasina waa mid uu ku joogsan karoo taxun bay ku alla taqaanaa dadka imaanlaawayaasha had iyo jeer waxaa ka mid a ah isaguna wax la yidhaahdo cilaaj qofkii waxaan oo kale lagu arko inuu qofku cilaaj saxa la mariyo waa musiibo weyn haddii sixir lagu sameeyo sixirla kale loo geeyo miaanay saymo oodan ahayn sixirla ayaa wax u qabtay sixirla kalena waa loo geeyey ama isagii unbaaba lagu celiyo la yidhi kafur wuu kuusii rib dhow yoomkiisa usii soconaya laaluushkiisa marka waa in cilaaj saxa cilaajka saxayna waxa weeye qur'aanka kariimka ah oo markaas qofka lagula dadaalo cid taqwo lahoo alla kacabsi loo ilaahay si wanaagsan ugu baridana loo geeyo oo aqoontii iyo ammaanadii labadaba leh habka loo daweynayaana uu noqdo hab sharciga waafaqsan oon khilaafsanayn uu noqdo oo khulwadii iyo xadgudubkii iyo cawradii iyo wixii la yska ilaaliyo isla markaana qofka laftiisa caalij nafsaka binafsig la baraa qofku inuu naftiisa daweeyo oo naftiisa uu ku daweeyo oo la baraa waxaan isagaa sidan adkaarta la akhristay iyo dahaaradii iyo sida loo cibaadaystay kulamaa sida qofka ugu wanaagsanna loo cilaajiya waxay mar kasta oo faralka uu aada u badiyo inuu guto sunnayaashana aad u badiyo dahaarada iyo aadaabtana aad u laasimo macsiyada iyo dembigana iska ilaaliyo salaatuleylka uu badiyo iyo soomka dikriga ilaahay adkaaru sabaaxi walmasaa cilaajkiisu wuu soo degdegayaa markaa qofku inuu isaguna isdaweeyo sidaa fiicanna loo daweeyo dee hadyigii inoogu filan calayhi salaatu wasalaam oo isaga laftiisu dee wuxuu akhriyay qulacuudiyahay qulwallahay suuratu faatixay waxyaabaha lagu daweynaya waxaa ka mid a haddii qofka ilaahay uu ama cid kale ugu riyooto in isagii lasoo saaro wixii xunka ahaa la kala furo oo la kala fakiyo waxyaabahaasoo dhan baa kolley cilaajka noqonaya laakiin sax maaha cid khuraafaadla in loo geeyo oo sixirlayaashii ugu bedelaysa uun inay daaqadda ka soo galaan oo rawxaan iyo jiman iyo dariiqo xaaraana in la yidhaha waxbaa lagu daweynaya wuu kusii adka way sii degayaan goodhowna markay ku raagaan la furfuri kari maayo idan waxaynu leenahay yaan la cabsanin oo la firdhan laba aragtiyood baa labadaba khalada qolo tidhaahda sixir wax la yidhaha maba jiraba caqlaaniyiinta casrigan ay nool lahay sixirku wax jiraba maahaba oo intanoo aayadood iyaba dafiraya oo diidaya iyo qolo kale oo wixii dhaqaaqaba odhanaya waa sirxanaha labadaa waftaqi bayna daalika sabiilan hadduu duri ku dhaco wuxuu leey wallaahi maanta waa ribdhanah waa la isoo eegay kanaa sidanah waxaa qiiqaa inaad hesho caalim aqoon u lihi waxaan wax kaaga sheego xaaladaadu waa iska caadi wax dhibina ma jiro kuna bushaarayso qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana nagu dhici maayo waxaan ilaahay noo qorin mid muuqdo khalqiga iyo mid qarsoon midna waxba kuma yeeli kara haddii aanu ilaahay kuu qadarin ilaahayna waa inaad hoos gasho iyo kalaamkiisa kariimkaa iyo ducada nebiga ka sugan calayhi الsalaaةu wasalaam waxaanaynu ku bushaaraysanaynaa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa dadka waxaa caadaysta iyo kuwa u sameeya guuldarunbay u dambeeya guuldarro ayaa ku dhacda iyo iyada oo la arki doono shayaadiintu isticmaalaya inay dileen isaga iyo caruurtiisi ehelkiisiiba ay kaga kawsiiyeen ay kharaabiyeen wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda suuraة اlbaqara ee boqol iyo afar qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyo laa taquuluuha odhanina raacina ereyga ha isticmaalina waquuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa noo kaadi wasmacuu dhegaysta marka horeba waxaa laydiin sheegaya welilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday xaq u yeesha inay leeyihiin cadaabun aliim cadaab kulul maa yawadu aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ma jecla oo min ahli lkitaab ka kuwa kitaabka la siiyay sida yuhuudda iyo nasaarada walalmushrikiin kuwa iyaguna sanamka caabudaana ma jecla an yunazala calaykum min khayr in wax khayra laydinku soo dejiyo laydin siiyaba min rabbikum ilaahayna wax khayra inaad ka heshaan ma jeclaa wallaahu yakhtasu biraxmati ilaahayna naxariistiisa wuxuu siinayaa uu ku gooni yeelayaa man yashaau ciduu doono wallaahu dulfadli cadiim ilaahay mid dheeraad weyn iskala weeyey oo u saaxiiba halkan ilaahay wuxuu ina barayaa subxaana wa tacaala an naltazima aladaba maca allahi wa maca arasuul diintu waa aadaab wax kastoo lagu sheega aadaabtii wanaagsanayd weeye inaynu ku dadaalno adaabta lagula noolaanayo ilaah iyo rasuulkiisa haddaad ilaahay ka edebsan weydo rasuulka ka edebsan weydo yaad ka edabsanaysa ummado dhan waad ku edab daroonaysa cid walba waxaa dhacaysay yuhuuddu markaa inay ku edab daroon jireen sidaa ilaahay ba ugu edab daroodeen rasuulkiisana way ku edab daroodeen sala allahu calayhi wasalam marka waxay isku dayi jireen marna inay xantaan marna xumaanta la hor yimaadaan oo intay u yimaadeen bay yidhahdeen asaamu calayk iyagoo iska dhigaya inay ayaa waxay yidhahdeen geeri dushooda ha ahaate alla ku dilo asaamu calayk halkanna waxay maqleen asxaabta oo nebiga kule calayhi salaatu wasalaam ereyga ah raacinaa raacinaa af carabiga ma waxa weeye na ilaali ama na fahamsii muraacaadku waa ilaalinta raaca hay shaygii buu ilaaliyey uu xaq dhowray marka raacinaa bay leeyihin markay leeyihiin isagoo wax u akhriyaya noo kaadi oo kale ayay leeyihin ama na fahamsii ama na sug raacinaa na ilaaliyo noo kaadiyo na iyaguna wax kaloo ceeba u yaqaaneen kadibna waxay dhahan halkan fursad baaba ka soo baxday aan ku daldalno wixii inagu cayda u naqaanay kol hadday ku isticmaaleen rasuulkoodii moxamed dabeetana raacidaabay ula yimaadeen nebiga ilahayna waxba kama qarsoona marka waa l kol hadday ereygaa soo hoos gasho yuhuudi haba isticmaalina waxay isticmaasheen erey kale oo af carabiga la macnaaho mushkiladanba yeelan karin oo unduruuna undurna raacinaa undurna waa isku macno laakiin kaa balaayaa gashaye waa waa lasoo sollaystaye kaa ka hadha baa la iska daayey oo undurna isticmaala noo kaadi oo markay ama wax nebiga ka akhrisanayaan ama ay codsi u fidinayaan nasug dhaha nasug nebi maxamedow sidaas isticmaala baaday marka ereyada had iyo jeer uu ka yimaado ishkaalku ama shubhadu ay ka timaado ama madmadow ka yimaado in la dhaafaa saxa ama hadallada mararka qaarkood laga didi karo soomaalidu waxay idhahdeen inantayadu way dhalaysaa iyo uur bay leeda way kala toolmooyin way dhalaysaa xoolaha loo isticmaala soo maa ur bay leedahay ama way rimanta way riman tahay iyo ur bay leedahay way riman tahayna xoolaha loo isticmaalaa way dhalays way maxaan ku ihahda ur bay leedahayna dadkaa loo isticmaalaa waayahay sidaasuu qur-aanku inagu tababaraya waana edhabtii nebi maxamed lagula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam bal rasuulka la yidhi ereygaa ha ku odhanina ee ereygaa isticmaala saafiga ah kacaaye ka war ee intuu afka kala qaaday rasuulkaaga waxaa ku sameen muxuu muslim ku noqonayaa muxuu nebi maxamed ugu abtirsan karaa calayhi salaatu wasalaam waa mujrimkaas waajib waajibna waxaa ku ah inuu ilaahay u toobadkeeno ama ciqaabtiisa la mariyo marka aayadihii bay caayeen oo ilaahay bay caayeen oo rasuulkay caayeen iyadoo waxyigu soo degayaabay waxaan samaynayay iyagoo adduun kale waanu haysanaayo quwadahoo dhan baanu dhakada ku sidanaa maanta maxay samaynayaan waxay doonaan bay samaynayaan laa taquuluu raacina waquuluu ndurna wasmacuu marka horeba intanaad leedihiin waxaad akhriyayso noo kaadi dee dhegaystaba kolka horeba yuu idin dhaafin waxyiga iyo waxaa laydin sheegaya iyo casharadu gaalna cadaab kulul buu leeyay buu ilahay wuxuu rabbi inoo sheegay haddana waa madaahirkii cudurada cadaawadda ay lahaayeen muuqaalkeediiye gaaloo dhami muslin inaanu khayr la jeclayn taasu ilaahay baa inoo sheego caddeeyey maa yawadu aladiina kafaruu min ahli اlkitaab wala lmushrikiin an yunazla calaykum min khayr min rabbikum an yunazla calaykum min khayri min rabbikum min khayr khayrku wuxuu caam yeelaya khayrka adduunyada iyo khayrka aakhiraba ile khayrka adduunyadana ilaahay baa keena khayrka diintana ilaahay baa keena khayrka aakhirana ilaahay baa keena waa tartamayaasha idinku daran weeye tartamayaasha idinla tartamaya idinku darani waa dadka aan diinta lahayn gaalada noocyadooda kala duwan oo dhan marka wax horumara idinlama jeclaa sidaa daraaddeed baa islaamkeennu wuxuu ka duulayaa oo ka dhigay waxyaabaha lagu xisaabtamayo inaan gaalada muslimka madax looga dhigin walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila waddo uu ku xukumo qof gaali muslim ma jirto madax kuuma noqonayo kol hadduu gaalnimo caddaysanayo ama jinsiyadaada ha ama reerkiina ha ahaado dib u joog baa laydha qaadina kuu noqon maayo la taliyana kuu noqon maayo tile ilaahay baa ka warrame nin laguhi wuu kula tartamaya weligaaba inaad khayr hesho ma jecli intuu kaa qoro qoro qoro nootiska kaa qoro balaayadoo dhan iyo ceebahaaga iyo dhaliilahaaga oo dhan ayaabuu ku darayaaba barnaamijkiisa istaraatiijiyadda mustaqbalka ee lagula dagaalamayo ilaa asraartaadiibu helaye adiguna fayl baa daba sidaa waxaad leedahay mucaawana rabaa ah. saaxiibkayow isna wuxuu leeyahy saaxiibkayo ii sheeg waxa balaayo ku haya anaa sii kordhinayo biirinaye maxaan la isfahmin laysma fahmin waay saa daraaddeed waxaad arkaysa dadka dalalka muslimiinta dalalka muslimiinta kala caawinaya waxqabadka u fiirso waxqabadka u qabtaa waa mid caajirahoo deg dega ayaamo kooban sanado kooban lagu qabanaya laakiin iyagu waxay qabanayaan waxaad arkaysaa lafiga iyo dowraanka ilaa magaciisa ku siiyo manfaciisana qaato mushkiladana la socdaan waxbaa ciyaar lagu bixin maayo wallaahu yakhtasu biraxmati man yashaa wallaahu dulfadli cadiim ilaahay baynu leenahay ilaahay baa idhi naxariistayda ciddaan doonaan ku gaar yeelaya gaalii sheegi maayo dheeraadka ilaahayna wuu weyn marka awliyada ilaahay xagga alle ka ciiri laayi alla wuxuu ihi maa nansakh wixii aanu bedelno ama doorinno eenu meesha ka saarno oo min aayatin aayada aw nunsihaa ama aanu ku ilowsiinno nebi maxamedow na'ti waxaanu keeni doonaa bikhayrin minhaa mid ka wanaagsan aw milihaa ama la mid ah alam taclam miyaanan ogeyn ana allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba u karaa alam taclam miyaanad ogeyn markale kale ana allaaha ilaahay lahu waxa u sugnaaday keligii mulku samaawaati waalard lahaanshaha cirkiyo cirarka iyo dhulka wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa ama min hayri illaah min weliyin wax idin difaaca walaa nasiirin iyo wax idiin gurmado idiin hiiliya midnama haysataa waxyaabahay ka soo hor jeedeen yuhuudda waxaa ka mid ah naskhiga annasku fi اladyaani الsamaawiya marka ayaddu waxay ku soo degtay waxay dhaha maxamed kitaabku haystaa wuu isbedbedelaadee markaasaa sugan saxba maahe maanta kanaa jira berri waa la nasakhay warka waa nashuushad gaaladay usoo sheegeen gaaladuna waa afuufeen almuhim yuhuuddu way diideen naskhigaa markaasa aayaddan ilaahay uu soo dejiyey naskigu inuu yahay wax jaa-is ah oo banaan oo ilaahay ka yimi xaggiisa oo aayadihiisa qaar intuu naskho qaar kale ku bedeli karo axkaamta sharcigaa qaar intuu meesha ka saaro kuwo kale ku bedeli karo taasi baa markaa ilaahay uu sugay xikmadana isaga ayaa yaqaano ogsoon wixii uu bedelana wax ka khayr badan buu kusoo bedelayaa ama lamida ilaahayna loo sheegi maayo awoodarana ma hayso ee waxa uu caddeeyey rabbi ku celceliyey ina allaha calaa kulli shayin qadiir alam taclam ana allaha lahu mulku samaawaati waalard tee wax walba wuu waxyaabuhu karana waxaa ka waxa uu karo qudradiisu maxsuusaadkana way ku masaa'ilka maxsuuska la arkayana way ku tacalluqdaa kowniga ah ta sharcigaana way ku tacalluqdaa isbeddelka kownka yaa sameeya oo adduunyada bedbedelo wada ilaahay tee aayaadkana saasoo kale u bedela alaa lahu lkhalqu waalamr abuurkuu leeyaho isbedel buu sameeya awood buu leeyahy amarkana isagaalo amarkii hore mid kale u ku bedelaya marka haddaad aaminsan tahay caalamkan isbedelka ka socda inuu isagu leeyahay alaa lahu lkhalqu waalamruna aamin amarkuu ku siiye mid kale inuu ku bedeli karo markaa waxaa nasku kuu caddaynayaa isbedelka adduunyada iyo isbedelka sharcigu inuu isku mid yahay waxay ku kala saaraan yuhuudduna aanay jirin wamaa lakum min duuni illaahi min waliyin walaa nasiir alam taclam ana allaha lahu mulku samaawaati wاlard sharciguu leeyahay dadkuu leeyahay cirkuu leeyahay dhulkuu leeyahay cidda waxlabaa wax bedesha yaa ku qabsan kara laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun markaa sidaasaa warkaa ay sheegeenee beenta ana ilaahay u deerifeeyey oo meesha uga saaray oo inaga wacyigeliyey oo wixii ay uu rabbi u suuliyey wa tacaala u marka waxaynu u gudbi inaynu wax ka nidhaahno naskiga tobaneeye qodob meelahaas waa waa baxi fiqiah oo midna waa macluumaad dhinac kale kolka laegana macluumaad guudo naskiga uu qofku ka qaadanayo wey laga waramaa fandhiga naskiga la idhaahdo usuul atafsiir wa usuul alfiqhi wa usuul alxadiid intaba waad ka akhrihi karaysaa kutubtaa saddexdaa asal ka asalka tafsiirkii asalka xadiidkii asalka fiqiga intaba lagu sheegaa waad ka akhrihi karaysa naskigu tacriif buu leeyahy tilmaan tacriifkiisu waxa weeyaan shaygoo meesha laga suuliyo oo waxaa la yidhaha harhkii bay qoraxdii nasakhday naqlinna wuu noqdaa xagga luqada shaygii oo meel ka qaaddood meel kala geysa nasakhtu kitaab kitaabkii baan ereyadiisii guuriyey ag harci xagga sharcigeennana waxa ama isdilaaxa rafcu lxukmi sharciy bidaliilin mutaakhir xukumkii hore sharciga ahaa meesha laga saaro daliil ka lagu bedelo wuxuu noqdaa naskigu marka laga qaybihiisa ilaa afqal waa musaawin waa akhaf wixii hore la nasakhay wax ka culus baa mararka qaarkood lagu soo bedeli karaa oo berigii hore soomku maalinta cashuuradunbu ahaa bil baaba lagu bedelayba oo rabadaan la idhaah ilaa akhafana wuu noqdaa wixii hore la nasakhay wax ka fudud in lagu bedelo dee way dhacday in berigii hore ninka muminiinta ka midii uu la dagaalamayey maxay imise gaal marka jihaadka lagu jiro toban markii dambena laba laga dhiga ilaa musaawin xukunka hore la nasakheye ka dambe way sinaan karaan qibladaa ka soo jeedsada oo qibladan u jeedsada wuxuu noqdaa ilaa badiilin wa ilaa hayri badiil mararka qaarkood intoo la nasakhaa mid kale lagu soo bedela xukum kale mararka qaarkoodna waxbaba laguma soo bedelaba sida suurat lmujaadala aad ka akhriyi karayso markii hore waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa marka nebiga la kulmaysaan la faqaysaan xoogaa adduuna iska horraysiiya markii dadku ay kari kari waayeenna waa la nasakhay waxna laguma bedelin aayadaha mansuuqaa kolkaad eegta qur-aanka kariimka ah ma badno waa ilaa labaataneeyo culimmadu way badiyaan aayadani waa mansuuq aayaddan kalaa nasakday laakiin marka la eego muxaqiqiintu ay u dhabogaleen labaatan aayadood unbaa mansuukha oo labaatankoodii aayadoodee nasakhayna ay jiraan kolle insha allah halkoodaynu ugu tegi doonaa waxaa horeysa aayadda boqol iyo shan iyo konton suurat fa aynamaa wajhu llah qiblada ka warramaysa waxaa u dambaysa aayaddaa ku sugan suuratu muzammil ku sugan ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min uluay leyl inta ka dhaxaysay ku jiraan naskhigaasi wuu ku jiray sharciyadii naga horreeyey yuhuuddu been bay sheegeen wakhtigii nebi aadam dee labada walaalahabaa isguursan jiri de shuruucdii ka dambeysay iyo wakhtigii nebi muuse may jirin taas ee dadka isguursanaya kala durkaan bay waa naskiga laftiisa naskigu waxaa ay dadka muslimiintii isku raaceen saa hore baa soo sheegnay inuu yahay wax jira aayadduna caddaysa imaamka la idhaa abi muslim alasfahaani ayaa isagu qaboola nastiguma jira laakiin qudhiisa khilaafkiisa waa lafdiyo wuxuu idhaahdaa waa ikhtisaas waa ina daliilkuunbaa iskhaas yeele naskhigaan lagu sheegin marka la eego naskhigu anwaacdiisa marbaa waxaa dhaca daliilka qur-aan iyo xadiidba u dhex in lafdigiisa iyo macnihiisaba meesha laga saaro oon qur laga akhriyeyn macnihiisana lagu dhaqmayn mararka qaarkoodna waxaa dhacdaa sida qur-aanka oo kale in ereyadiisii joogaan laakiin macnihii meesha laga saaro oon lagu dhaqmayn mararka qaarkoodna waxaa dhacdaa in qur-aanka lafdigiisii la nasakho macnihiisii joogo الشhayku والشhaykhaةu إidaa zanaya farjumuuهuma اlbat nakala min الlah waa aayad aynu ku dhaqmayno oo xeer ciqaabeedka sinada ka warramaysa laakiin lafdigeedii kuma yaallo qur-aanka qur-aanku qur-aanku nasakhaa qur-aanku xadiidku nasakhaa saxiixa ayna suganina aayaadka way nasakhi kartaa bay culimmadu badan yihin wuxuu ku bannaan oo iska bannaan annasku qabla alcamal way dhici kartaa mararka qaarkood intoo xukun la soo dejiyo iyadoon weli lagu dhaqminba in la nasakhi karo sida taa ayaddaa ku sugan suuratu almujaadala ee markii dhoweydaynu sheegayne ilaahay uhi marka nebiga u tegaysaan adduun qadima oo xoogaa sadaqaa dhiiba intaan cidiba ku camal falin baa la nasaha naskigu madaakhil buu leeyahy uu galo waa axkaamta sharciga meelo aan la nasakhin baa jiro macluumaad guud inaad ku qaadato ay tahay wixii akhbaara lama nasakho qiso qiso lagu leeyahay qisadan waa la nasakhay ma arkaysi waayo hadduu ilaahay war sheego oo la nasakho kii horaa beenahaa weeye ilaahayna beentu waa ka mamnuuc subxaana wa tacala mustaxiil bay ka tahay wixii khabar oo dhan lama nasakhe waa sidiisa usuul alakhlaaqna lama nasaho oo wixii aadaabta iyo akhlaaqda iyo usuusha caamka iyo caqaa'idka ku sugan naskigu ma galo laakiin axkaamtan kalu galaa madaakhilka naskiga marka la eego weeye baabkan isaga ahi waxa uu leeyahay aan idhaahna ee muhiimad weyn buu leeyahay muhiimad weyn in la bartaa macnaha qofku markuu mufasir noqonayo ama faqiih noqonayo ama fatwo bixinayo inuu aqoon u leeya waa muhiim laakiin isagoo aan garanaynin muxkamka iyo mutashaabiha iyo naasikha iyo mansuukha iyo caamka iyo khaaska iyo mudlaqa iyo muqayadka waxyaabaha inuu qofkii wax sheegsheegaa way ku adkaanaysaa qaladaadkiisaa badanaya cali bn abi aalib radia allaahu canh nin buu soo maray wax wacdiyaya qaas waa nin qisoonaya markaa wuxuu ihi miyaad kala taqaanaa naasikha qur-aanka iyo mansuukiisa maya buui haddaba iska fadhiisa buu istus istus baa tahay ana fulaan ibnu fulaan ee arkaay hebel hebel baan ahaye buu la hadlay mar haddaad labadaa kala garanayn waxna aad wacdiyeyso waxaad leedahay hebel hebel baan ahay iska fadhiiso nafsa shay ibnu cabbaasna sidaasoo kale u soo maray nin wax xukumaya wuu ka yaro shakiyo su buu weydiiyo wuxuu yihi iyo qur iyo xadiiska inta naasik iyo mansuuqa miyaad kala taqaanaa maya bu fa ahlagta adiguna waad ishalaagtay dadkiina waad halaagtay alla wax khayrood soo kordhinaysaa ma jiro waa muhiimaddu baabkaasi uu leeyahay ayaa runtii uu sheegayaa waxaa isweydiin leh haddii aayadihii qur-aanka la nasakhay maxaa faa'iidaahee ku jira faa'iidooyin badan baa ku jira faa'iida horeyse ku jirtaa waxa weeye dee waynu ku cibaadaysanaynaa oo qur-aanka la nasakhay aan macnihiisa lagu camal falayna haddana misxafka inoogu jiro waa siduu qur-aanku u badan yahayda waa mutacabadun bitilaawatii akhrintiisi waa lagu cibaadaysanayaa macnihii unbaa lagu dhaqmay laakiin sidaad muxkamka ugu cibaadaysanayso ayaad mansuukhana ugu cibaadaysan karta faa'iidooyinka waxaa ka mid a icjaaskii cilmiga ahaabaa sidii uga muuqanaya mucjisnimadii qur-aanku lahaa uu leeyahy faa'iidada waxaa ka mid a waxaynu arki karaynaa nicmaduu ilaahayna siiye subxaana wa tacaala xukunkii hore ee iyo xukunkii dambe fududaa ayaa isu kaa barbar yaalla maa sha allah war hore kaasaa ina saaraayo kaasuu ilaahay inoogu fududeeyey bal asxaabtii oon wax badan haynin oo la yidhi mar kasta oo nebiga la kulmaysaanoo wax weydiinaysaanba qurbaan qadima oo sidii juwankii dhakhtarka loo goosan jiray ha loo goosto dee intee cilmi xidhmi lahaa labadii bay arkayaan labadii aayadood oo suuratulmujaadala ku jiro isdaba taagan oo ilaahay baa loo mahadnaqaya subxaanahu wa tacaala sidoo kale luqadii baa laga faadaysanaya alqur'aanu qaamuusu man laa qaamuusa lahu qur-aanku wuxuu qaamuus u yahay oo wax badan ka faa'iidaysan kara luqadiisa qofkaan qaamuusba sidaninba dad qur-aanka macnihiisana taqaano erey kastoo af carabiga kaa soo horbaxa sida badan waxunbaad uga helaysaa qur kariimka intaasoo faa'iidooyina oo aada u fara badan ayaa uu leeyahay ah, si kale haddii loo dhigo waxay ka mid noqonaysaa xigmadda ku jirta markii la nasakhay si kale arrin kalea la isweydiin karaayo halkan ilaahay wuxuu ihi aayaddii aan nasakho ama aan ku ilowsiiyo waxaan keeni doonaa mid ka khayr badan ama mid la mid ah ta kay khayr badan garanay oo way ka fududah ta la midkaa ah maxaa iyana xikmad ku jira qibladana dadkii laga jeediyey qibladanna waa loo jeediyey waxaa xikmadda u weyna ku jirtaa waxa weeye addoommihii baa la kala saaraya bal ogolaada iyo ka diida ka ogolaada iyo ka diida labadaas ayaa la kala eegayaayo dee waa ilaahay markuu qiblada ka soo soo jeedinteedii ka warramaya wainahaa lakabiiratu way ku culustay baa ilahay ui dadka dee ilaahay u heelan mooyaane halkaa ka soo jeedsada qaar badan baa odhan maxaan uga soo jeesanayna maxaa halkii hore markii hore cinaad samaynaya marka taasina waa xikmadda ku jirta si kale haddii loo eego xagga ajarka ajriga mar walba xukunkan dambe labada xukun haba isku mid ahaadaan muuqaalka laakiin maadaamaad amarkii ilaahay qaadatay ajrigiina wuu kuusii kordhay oo wuu kuusii weynaanaya waxyaabahaas waxa weeyaan baxi la xidhiidha baabkan isagaa qofkuna inuu barto weeye haddaad istidhaahdo barana wakhti kooban baad insha allahu tacala ku baran karaysaa wa hada ma aqulu waastaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam